meesha dheera dhulkayaga nagowdhimanayne kulan wacan dhegeystayaal idil si walbao maqalka knn idiin soo gaarayo kusoo dhowaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan guda iyo gudahan dadkeena gidigin ku noolow gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan guda iyo gudahan dadkeena gidigin ku noolow gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo sidoo kale kuwii dambe waxaan ka marnayn sheekadeennii walbahaar adduun barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ifra axmed xuseena ah ee soo dhowaada saaxiibayaal talaado arbaciyo khamiis toddobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw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 waa tahay mar kale galab wanaagsan soo dhawo cabdulahi adii dhegeystayaashaba faraaxi waa dhowahay aniga iyo saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan oo shaaxooda wata halkaana xaadir ku nahay qaxwadooda wato eh, aniga labadaba <laughs> walaaban kala jecli mid ka ah hela markaas mhm. an horena kugu sheegay eh, dadka mugtahay an eh, maalin dhexdaasan mara saalsa camal tanka agdhow iweydiisa mugtahay mhm. dooqa cuntooyinka marka la dhaho ah. an dhankaas wax gooni ah oo aan ka raadinayo ma jirto war ani waaba kaa yaabananiyo mm-hmm. tamahu waxay dhahdaa hal bil kataa oo cuni kartaa <laughs> <laughs> cuntada loo keena iska cunaayo iska siina waxaas baarinimada waay no <laughs> mhm. <laughs> waaya bario galab wanaagsan ayaa idin leenahay meel kastoo aad joogtaan mhm, saaxiibada an dhegeysanayay faah mhm. inay eh, noo imaadaan stuudiyaha barnaamijka nagala qayb qaataan sababun ku qurxanaan lahayd sida sheekooyinka ay noola soo wadaagaan maalinka talaadada ah oo kale in islayfa ah. ay imaadaan noo sheekeeyaan saaxiibada waxaa leenaha waa eh, idiin soo soconaa insha allah halkaana nala imaa doontaan barnaamijka galab wanaagsan mhm. qaybihiisii ugu horreeyay ayaan ku guda jirnaaye mhm. daafurka ma adaa qaadanay mase adaa ku daaya maadaama a iga yar tahay a <laughs> iga yar tahay yaa eragaasaa culusba a ah, le maqli jiri maqli jirino ad inta badan burhaana ku dhawa mogti waa iga weyntahay mar walba ku dhahaa anwaa yarahay eyo ku dhahaa <laughs> ani maadaama a iga yar daafurka barnaamijka ataan kuu daaya waata waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan jooqlo shiree iyo sidoo kale sahra ilays heestan waxaa la yidhaahdaa markaan london imid markaan london imid dhegeysa haboon indhaha iyo wadnalay fadhiisaay laf dhaban akaygiyo lubigiyo beerkaay lubigiyo beerkaay lubigay lubigayga beerka laydhkii indhaha iyo wadnalay fadhiisaay lafdhabar arkaygi lubigiyo beerkaay lubigiyo beerkaay lubigay lubigayga beerka lixabkayga xoogaay lixidin naftaydaay alohay

socdalaba ruuxda naga dhigin alaabta isku hayne lamaluyeje calam isku kelada laba ruuxba alaba ruuxba naga dhigin alaabta isku hayne udgoon iyo leen caafimaadlo sankaa la raacay igu loo nidaa aniga

gudajiir caalam isku kenlada laba ruuxba laba ruuxba naga dhign labta isku hayne waa tahay halkaas haddaan uga imaan mhm. jooqle iyo sahre ilays mhm. hadda wuxuu yidhi ilaa maalul iyo jiir mhm. allooyo isku keen lara laba ruuxba naga dhigin qof bis <laughs> sidoo kale ereyada waxaa kamida mid a ah, ay leedahay fanaanada lix iyo toban jirkeygiio anigoo aan leelya min ragba aan la hadalba adiga ilooshi horta-aala kuridiye shan iyo toban jirkaagii ma xasuustaa jaceelkaagii ugu horreeyay mase ka yarax ku shukaansataba maya ad afar iyo toban xoogaay meelahaasan jiray markaa shukaansaday waa xasuusataa waa xasuustaa qofkii ugu horreeya shukaansaday ma joogtaa mase way maqan tahay <laughs> <laughs> Ah, way joogtaa mm-hmm. markii hadda kaa hor imaado kaleento mm-hmm. maxaa dareenta <laughs> anoon muddo sanada ah mm-hmm. aan arkinin yaa adigu mar dhowr sano ka hore aan mar arkay eh. weliba ani waa aqoowaya iyada aqoot marka jacaalka oo afariy toban jirka iyo shaniy toban jirka iyo kan markii oo weynaanta oo markii la gaaro mhm. kee yani saameyn badan yani kii hore hor saameyn badan tusaalena kusiinaa tusaalena oo kusiinaa anaa iska soo qaadaa qof kaleo ma aadaye mhm. xilligaas afar iyo toban jirka a ah ahaa mhm. gabadhii aa shukaansaday waa aqaanaa macaa magaceedii laakiin ka gadaal dhowr qof oo waxaa jir aan isbaranay haa oonan hadda xasuusanin mm. magac iyo sidoo kale muuqaal ahaan ah, mar walba haa qofka marka koowaad bilaawga yahay waxyaabihiis ugu horeeya oo uu la kulmo aad u xasuustaa gabdhahana waxaaba la dhahaabo anaga eh, eh, eh, rag haddaana ogtahay qisha haysanaa mhm. gabadha intay yar tahay mhm. oo aynan maaragtay magaalada si fiican u gelinin mhm. oo shukaansi badan aysan baranin yaa la gaadgaadaa <laughs> hadday wax fahanto mm-hmm. yacnii qof magaalka aado oo dad eh. badan la saaxiibi karay noqona mugta so kliga inay keligaa kugu ekaataa la rabaa mu su-aal kale haddii aan ku weydiiyo cabdulaayo mm-hmm. maxaa ka aaminsan tahay guurka gabdhaha yaryar ee lagu daro ragga wallaahi ani eh, eh, gabadha intii qof lagu dari lahaa mm-hmm atleast fiican ha iska gaarto iyadoona weyn ah xoogaa ma qorux badna ha uma fiicna way bannaan tahay oo uu guursan karaa yani gabadha markii iyadoo yar eh, guurka waxaa laga yaabaa mhm. aqliyan xitaa inayna maarayn karin bareerka oo aad ay u yar tahay mhm. oo waxyaabo badan oo laga rabay xitaa mhm laga yaabo inaysan waajibka xitaa si fiican aynan u fahminin marka waxaa raban qofku asagoo garaadsaday aqliyaystay mas-uuliyadda yaqaano eh, haa xilligaas in loo bandhigo xalligaas xitaa in haa asi jooska la siiyo oo fursadda si hadduu u ogolaadana okay ay tahay haddii laakiin qabiiqa horta u geli waa tahay eh, barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa mhm. qaybihiisii dee horena waan isla maraynaa waayahay kaalmahaas ugantaan ku laabanayna maxaa noo soo qabanaysaa waa dhankaaga faaraxay waxaa noo soo qabanayaa heesay kuwada wada guuleed axmed iyo fartuun cumar soo dhagaysana saaxiibeen halkan sidaan uga imaano heeskii kuwada luqeynayeen guulad axmed iyo fartoon cumar ah. mm, naftaa kuu waa luda jecli lafta jecli waa <laughs> kuu samri weyday eh. haddana kaa samri weyday mhm. yani meeshaas waxbaa ka jira dadka markay isjecel maaragta mhm. xoogaa isku xanaaqayaan mugta in yar markay kala maqnaadaan haddana mhm. waa soo laabanayaan qofka marka hore ma loo samri karo marka laga tagana lagama samri karo dagaalku ku fiican yahay anaa ku dhahay <laughs> laakiin ilaa hadda daadaansi ma bilaabin ani inaad dagaalanto tan kugula dardaarmay oo aad daandaansi samaysid waa tahay botano waxaan isla soo gaarnay xilligii aan wada dhegeysan jirnay sheekadeenii walbahaar adduun kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta soddon iyo shanaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre iyo kuwa homeland baa ladhahaa homeland homaykii la raacaayo e, dadka raacayana e mayme homelandkweligey ah, ah, ma maqlin weligey ma maqlin alaa kula xaal war xaggee kaaga baxdan iyo biririxdan animo ani beermii ah. bixin waayo sidoon biririxsanba waad biririxsantaybe biraxsadee waad biririxsantayba niyow wax noo sheeg maxaa biraxsan gacanta kula geline ee eh, markii gacanta la gelaysa maxaa wax maangayani ashumi ah, ama baaldi way gacan gashaysada mayu aysaa eh. ma aha eh. wanacamo ah, aan wax kula daaqno aniga ah. tayd maxaa ildaaqi may waxaan cunayso ayaan kula cunaynaa maya maya waxaan keligeela abo keligeela cunaa inaga dhaaf waxano mm, namar namar horta maan meel baan qabananaa dee intaan qabayna birlab maanaya markii meel aan qabayna nag may birlab ma aha meel baan ayaan tgtgurigdmarkalle igdhigay jaanis mahay abuu hadano ma halkaasa maqdaraysaaba maalmahan waxwaa ani aroosaan ku jiraa marka qorshaan ayaa marka khadiijaanas aroosona <laughs> ma gabadhi yaradyarayarayayaan ah, ku washtakoyna egaarkaaga u rabtaa miya marka war sulaakayga yar sowadlosaaad horta waa lagu baalasheeyo maxaa waa lagu baalasheeyeniyo waa lagu baalasheey maxaa la markii liigtifaayeen dooro maangaya maa may nacam saasaa aag lagu baalbaalasheeyo ah. lagu nuuriyey ferian markii lii nuuriyaayo maxaa guri maangay oo maxaa la la dayactirooy waha waa lagu dayactiray dayactira khuruucdan waa ii kaasnayani asxaan isuubi igaarkaaga adiga adhashi miiga cesheeyey mase ilaa ilaska dhacaan antuma balan waa godan faa waa ku duuga war bal kaale kaale ah waa kaale inankayga inankayga yaadhe adeer baad u tay eh, adeer disaa nacasoobin ah, fiir gacanta iga cashiya <laughs> eh, gacanta iga cashu oh, oo madka babsiis ni una khoosa asxaan tere gacanta iga cashu khoodano gacanta iga cashu wallahi oh, billahi wallahi korke gacanta iga cashu meeshan dhagax ma yaalmay khoodhan fiir godkin eh. ku faa adoo noolon ku gelihaya maxaa lacade fiir waqtuwa wayxanuunu sayga faysaxo alallarka adigu aad tahay lacagasaasuun u yaran firi eh. ada cigaarkaana itashataan kowdhe eh. cigaarkaada khadiija damba afkiisa dinku maqla oo afkaanka tola afka warkaa ah, aniga haygama soo dacwoonin ah. kaga babsa ah, haddaan ku kasi waxay tusoosaa cigaarkaasi utumi lahaay haddaan kasi haddaan kasi waa kasi cigaarkaasi utumi lahada falkiis galooya aqaaliyaan suhan wasaas alaa kula xaal dhowaa sarkeena hadda qool yaraan ku jiraa waa kuwi maaha anaa kusoo garaacaysa irid mii markii garaacays irid maanga iridaa la garaacaya kusoo garaacay aad markaas waa dheed iridaa la iisheegin waqtian kusoo garaaco an mii garaaci sida kow dheh mm. afar sac hawisooba arrinka si wanaagsan u dhammayno ah. degdeg u dhammaynaya anaa kusoo garacayaanigu ha anaa kusoo garacay ah. ballan way dheh adaa igaarkiisin utumay asle asle ay tusii kow ballan way asoo nool igaarkiis nin god u faaginon kuridin beenan ushee igaarkiisan ka arsaa maxaa kartaa iska dhaafad <laughs> iska aamus waryeerkii cabdalle gebigiisiiba wuxuu noqdayba wuxuu dhacsadayba sidii maska nin walooba allahaasu xaaji ciise waa qaraabadaynabe <laughs> anaaba usku soo dhacnimay hadda oo adeerkay hadda qawdha maa ku dhalanay ani qawdhan ay dhalaha wadankaa dib ugu soo wiilka adeer qawdha uu sheegi jiro oo ingiriis ku maqnaa adiga miya aniga waay ha allah walaa booraale oo ma ku fahansanin waan xoogaan waa dhibay saamax gurigaan ku gee biyo aan ku siiyo wiilashaan ku caawinayaaye horta waa ku faraxsanaa gabar oo adeerkay dhala inaan barto gaariga meesha maan uga tagnaa hadda horta aniga suleeqa xaasidnimada aan u hay naagta jacaylka igala wareegtay yaa tabartiba nin wiilkaan waxa waxaan isdhahay kudar wiilka adeerkayaaba dhalaa anaa sheekadan u furaayo filinka dhan iiga soo socdaan anaa u daadayaan ku dhahay saladaane gurigaan u celinaan ku dhahay soo adeeganaa saamax <laughs> guriga ciddaa kusoo baraa gurigaa soo fadhiisanaysaa dhib malaa boosrakeen baabuurkana furihiis ku taagaan ku dhaheen ah, laakiin wadada amuxayira wadada gawaari kale maraa war xaafada anaa ka kaabee baabuurta jidka laha maraa jidkaan baabuur ma soo mara bacaad waa maalintaadi anigaa kusoo cajaabay laakiin suleeqay walwal eegelina see wax u daatan wallaahi ilaahay waa kana hadduu wax kuu soo dir rabo oo qaalid oo maalin hore sidaa ogeed igula hadlayay iyo iyo suleykhamuu jeceyl ka dhexeeyaa go-ayey go-ayey go-ayey go-ayey gabadhii aan darteed aan u golongolo ma sidaan dhibaatadan igu hayso horta ilaahayaa meel fiican iga soo bixiyey gabadha oo adeerkay dhalay arintan laakiin waa inaan hubiyaa ayada qudheeda waxaa laga yaabaa inay sulaqo kale ay ka hadlayso laakiin gabadhii sidaa ogeed ayada qudheeda dareenka aan uga dareemaya ee jecleed maxaan ku yihahdaa maalin walba wax walbay u baahata aan u siinayay lagama yaabo inay ninkaa ogeedoo shiidkaha ah ay guursato ama uu damac uu ka galo kolley waa isla sheene laakiin anigii walaashaya wax hubsan doona hadduu ka noqdo abo ho bimo ah, sax waa kana hada arabto ha aaba sawirkiis waa kana mujada wallahi walla albumkaan dhan adika miyaa albumkaana anaga waano yar waa kanaa aabe waa kana aabe xaajixiis hooyade waa tana hooyade adiga yar miyaa kan anaa yar waay albumka waa leey khaalid aan ku taa khaalid kam jeeda inta kaa tus iga tus daana ku tus naagmihi aan ku dhahay kan waay kan qaalid iyo suleeqa intay ku barata waaba ku gambadeen kuwaas waana ku dhaceene qaalid ileen tahriibka iga baajiyey ileen mobeel weyn watay ileen lacag meelaha kala geeya la dhahaayey yaa maskiinka adeerkee dhal aala soo jafaaya dheh <laughs> walle damba mobel shaashad leh inaana qaadanaa balankaaa qaad suleeqo adna duurka hadaa kuu dil waayo ya hadaa badda geli weysan kudha wax ma aqaan inta isku bararteen aan kaaga sheekeeyo horta gabadhaa maalin iyadoo subermarket joogto ehm, aan meesha isku aragnay maalintaas wax yaroo lacagaa ka ciladoobay lacagiyaan ka farsameeyey anigoo aan ka dhiibay mar kaleetooda waa isbarneen ehm, iyadoo teleefonka uu ka ciladaysiiya haddana teleefon carwadii kaga qaaday ehm, hal galab dalxiisaan isla tagnay oo qaalid iskayn bartay qaalidna inuu walaalkeedii ii sheegay qaalid um, qudhiisana wuxuu igu yidhi suleyqa adigii iyadaa isku haysto hadda aniga waxaan qorsheynaya inaan toddobaadkan baan cidda ka doonanaba alla beenku xoog badanayay haye <laughs> hadda maxaad irataa waxaasoo dhan filan ahaan lagu jilayay shaashada telefoonka u wata khaalid ah. naagta ka jibisa ani waan maalin idhiibaan maxaa ii geeha telefoon saas u culays maa weliga qaata dhulkoo iiga dhacay jaajada baf haye osunaqa beenle waa anigana waxay igu tiri ka waran taleefonka anigoo iga dhacay dhulkee inta kale dadka qurbaha ka imaad xaaku maskiin ma ahee alla bo waa lagu dhacay anaa walaashaa u kaana horta islaannima kuu gargaar raba hadda walaasha ayaanba ya suleeq waa naagtaas qaalidna waa ma fahante lagu dhacay hadda waxba kuuma soo noq kuuma soo noqonayaane ya hadda waxaan qaban karnaa ii sheeg intaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta soddon iyo shanaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmayno nabadgelyo duurgada wadaama leego umaadaadiday horkacay sheekada halkaas haddii aan oga nimaano walbahaar adduun oo qeybaheedii xiisaha badnaa sii maraysa barnaamijkan galab wanaagsan ayaan bartanka kaga jirnaa weli barnaamijka kaalimaha suugaanta fare kama qodna ifraaxa dhankaaga maxaad haysaa waa tahay dhankayga waxaan noo qabanayaa hees ay ku luuqayso najma nashaad oo la yiraahdo waan ku siiye sugahaya mudarta si kinaan saxahaanin inta kuu samirtaa kula saakaa weli maanu sanadkeenu sadagaadhin sadagaadhin waana kuu salalaa ku sugahaya mirtaa kula saaka weli maanu sanadkeenu sadrigaadiga taalkama suushide sidan kuu jeclahaanana saayide oo dareen

siiye nafte hasaqiirin wahan ku saaray ku saaray boogayla saa'ir soodkaga macaan igu seexi saarkaga ihaye sacabiitun sidaa halkaasina hadii aan uga imaano najme nashaad heeskeedii nafta waan ku siiyey barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka aheyd waayahay meeqa mara qof dhahda nafta waa ku siiyey maba dhihinba maba dhahdi naftiisa qofka siina aan maxaa waa jeclaa nafteedii qof waa geli in lagula qaybsadana qaybsashadu waa macquul laakiin laakiin si caadi inaa wada dhahdo haa ah, ah. waxaan su-aal ku weydiinaa haddii su-aalaan iga yaray haa may su-aasha su-aal oo personal <laughs> attack dadka qaar waxaa jira su-aal halkaa weydiinaysid mhm. shaqsiyan loo attaaga mugta mhm. ah mhm. wadanka hadda dowladu leeyahay maho faraasita wadanka looga taliyo kursi ka qaado kursiga qaadan lahayd oo jooska ada lagu siiyo aniga mhm. horta bidaayo baxarkaas qortaa ii gelin koodheh qof haddii lagu siiyo oo baxar haddana ka cararayo mhm. haas okay ayadoo dooqaaga ahayn faraxi mhm. haddii lagu keenaba lacalla ee dhacdo oo la yiraahdo war fursadan dhabdhe lama sii deynayo adeega dusha kaa saarantahay dee xildhibaanada xildhibaanasa noqonayd <laughs> aad iyo aad shacabkan ku arki lahayd wax badan eh, soo taagay soo maaha uh-huh. mm-hmm. waa tahay eh, mm-hmm. botan waxaan sala soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena galab wanaagsan dhegeystayaashiina waa mahad celinaynaa si kasta inoola socdeen mm-hmm. iyo farsamo yaqaanka inoo farsameynaya galabta barnaamijka aad yo eh, gabagabada heeskaha aan oga tegayna saaxiibada mid ka mida ah heesaha ee qaado fanaanada aboon nuura intaan ku kulmi doono kan midkiisa xiga sidaasiyo nabadgelyo ashribu bukigan ka dhigay booskaara boqol jeer naftiida ku bogto ku baahan oo ruuxu barkiisii baylasha waa boogi ina tahay bulshada kan kala dhex baxay binwa basharyabu bukigan ka dhigay booskaara boqol jeer naftiida ku bogto ku baahan oo ruuxu barkiisii baylasha waa aynu tahay bulshada kan karaga qaxibay ubaxyada kurjiga caashaha ku baxa wada beer barashada jacaylkiina